بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مسألة الأصح إن لم يتأخر الخاص عن العمل خصص العامة عشر كينا أفرتناد كتاب كلب الأصول كوحن كبلابانينا taksiiska mas'alada ugu dambaysa ayaynu ka bilaabaynaa ee sheekhu uu leeyahay mas'ala alasaxu in lam yataأkhar اlkhaasu can اlcamali khasat اlcaam mas'alaة waa mas'alo alasaxu qowlka asaxa ihi in lam yataأkhar haddii uuna ta'akhurin alkhaasu khaasku hadduuna ta'akhurin can ilcamali camalka uuna ka ta'akhurin bilcaami caamka lagu camal falayo khasasa khaaskaasi wuxuu takhsiisini alcaama caamka ayuu takhsiisini sheikhu wuxuu yidhi marka nusuusta aynu ku aragno aayaadka iyo markaynu ku aragno qur'aanka iyo xadiidka nas caam ah iyo nas khaasa ah, waa la eegayaa naska caamka inuu soo hor soo horeeyo iyo inuu naska khaaska ihi horeeyo labadaasaa loo kala qaadi haddaba hadduu caamku horeeyo naskii caamka ahaa ayaa horeeyey oo khaaskaa dembeeyey waxaa loo kala qaadi khaaskaasi inuu ka dembeeyey canilcamali bilcaam intii caamkii soo degay lagu camal falay kadib in khaasku haddana uu soo dego ama nebigu ku hadlo iyo inuuna camalka caamka lagu camal falayo inuuna ka dambayn labadaasaa loo kala qaaday hadduu naska khaaskiihi dambeeyey camalka caamka lagu camal falayana uuna ka dambaynin oo caamkii on lagu camal falin uu haddana khaasku yimaado labadaasi way iskhasisayaan naska caamka ah waxa khasisaya naska khaaska ah waa qowlka asaxa ah ayaa sidaa ku tegey qowlka asaxa ah ayaa sidaa ku tegey alasaxu asaxu waxa weeye in lam yata'akhar haddii uuna dib dhicin alkhaasu naska khaaski ihi haddii uuna dib dhicin canilcamali camalka hadduuna ka dib dhicin caamka lagu camal falayo khasasa wuu takhsiisini khaasku alcaama caamka ayuu takhsiisin waa qowlka waxa weeye asaxa a weeyi qowlka asaxiihi kaasuu noqonaya waxyaabo badan baa haddaba halkan inaga baxay oo mas'aladan inaga baxaya sidaynu arkayno oo madaahibka iyo lagu kala duduwan yahay wa ilaa haddii kale wa ilaa haddii kale nasakhahu wuu nasakhayaa oo waxa weeye ways nasakhi oo khaaska ayaa nasakhi caamka inta ay iska tacaarudeen buuna nasakhi wailaa naskaa hore ee qaacidadaa hore alasaxu lam yataahar ilkhaasu can ilcamali khasas alcaam sheekeenu aayad iyo hadal caadiya buu ku tusaaleeyey aayadda faqtulu lmushrikiin ah iyo hadalka laa taqtulu dhimiya ah ayuu ku tusaale laa taqtulu dhimiya haday xadiid ahaan lahayd ama aayad kale faqtulu mushrikiinta way khasiisi lahayd buu kuleeyahay saasuu hadalka udhigay wa ilaa haddii kale waa inuuna waa inuu khaaskii kadib maro ku camalfalka caamka kii oo lagu amal falay eeg caamkaa soo hordegey caamkii soo hordegay baa lagu camal falay kadibna khaaskii baa yimid wailaadu waa sidaa waa o masaladaasi wailaaday soo hoos gelaysaa waa khaaskiibaa ka dambeeyey camalfalka caamka waa o iyo maye e waxa weeyaan maye e khaaskuba kama dambaynine waxa weeye isku mar ayay soo degeenba khaaska iyo caamkii ayaa isku marba soo degey khaaski iyo caamkii way wada socdeenba ma kala dambayninba waa mas'alo labaad iyo maye eh jahli ayaa dhacay oo waxa la kala garan waayey taariikhdoodii ayaan la kala fahmin oo taariikhdoodiiba lama kala fahmayo waa mas'alo saddexaad iyo maye eh khaaskaaba soo horreeyey waana lagu camal falay iyo maye eh khaaskaa soo horreeyey lagumana camal falin shan suuro ayaynu halkaa ku arkaynaa shantaba nasakhahu buu qaatay alasaxu qowlka asaxa ah in lam yata'akhar haduuna dembaynin alkhaasu khaasku hadduuna dembaynin canilcamali camalfalka caamka lagu camalfalayo uuna ka dembaynin khasasa wuu khasisi khaaskii alcaama caamka ayuu khasisi wa ilaa haddii kale waa inuu falka ka dambeeyey ama caam kuba horreeyey ama ay wada socdeen ama aan la kala garanaynin nasakhahu khaaska ayaa nasakhaya caamka ayuu nasakhi qadarkaas ay iska tacaarudeen buuna ku nasakhi wain kaana hadduu yahay kullun mid kasta oo labada daliil ihi caaman mid caam ah min wejin dhinac midbaa mid kastaaba dhinac buu caam ka noqday khaasan min wejin dhinaca kalena khaas buu ka yahay fatarjiixu tarjiix ayaa lagu kala saarayaa labadaa oo tarjiix baa la qaadani looma kala qaadayo mas'aladan haddaba inay wada socdeen iyo inuu midkood midka kale ka dambeeyey iyo inaan taariikhdooda la kala garanaynin saddexdaa suuro midnaba looma kala qaadayo mas'alada hore hal suuro ayay lahayd mas'alada dambana shan suuro ayay lahayd mas'aladan hadda aan maraynaana saddex suuro wey ee tarjiixa wain kaana haddii uu ahaado kullun mid kaste oo nusuusti ihi caaman caam hadduu ahaado min wejin dhinac uu caam ka ahaado fa tarjiixu tarjiix ayaa la mariyo waa la kala rajaxayaa buu ku yidhi oo murajixaadda ayaa la odhanayaa ha la eego nusuustan si loo kala loo kala rajaxo ilan way isku dhigmaane ha la kala rajaxo ayaa la odhan xanafiyaduna waxay yidhaahdeen ka dembeeyey khaa ee ka dembeeyey kuu dooni ha noqde e haddii taariikhda la garanayo wuxuu nasakhayaa ka mutaqadimka abuu ah nasakhayaa maxaa tusaale u ah laba nas oo mid kastaaba dhinacuu caam ku yahay dhinacna uu khaas ku yahay xadiidkii bukhaariga ku qornaa ee nebigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam man bedela diinahu faqtuluuhu man bedela ninka bedela diinahu diintiisa faqtuluuhu kaa dila baa la yidhi man waad aragtaa man bedela diinahu faqtuluuhu mantani waa caamo xadiidkaa bukhaarigu wuxuu caam ku yahay nin iyo iyo gabadh labadaba wuu isla keensanayaa man bedela oo xaggaa caam buu ka yahay nin iyo gabadh kuu dooniba ha noqday hala dilo buu leeyahay dhinac kale khaas buu ka yahay oo ka kalaa ka caamsanaan doona man bedela diinahu faqtuluuhu isla xadiid kale oo bukhaariga iyo muslimka ku qornaa ayaa jira oo la yidhi nahaa can qatli nisaa rasuulku wuxuu nehiyey in dumarka la laayo haddaba ka hore ee man bedela diinahu xadiidka bukhaari rag iyo dumarba uu ka hadlayaa oo dhinaca muxuu ka yahay man bedela diinahu waa caam rag iyo dumarba uu ka hadlayaa dhinacna khaas buu ka yaho ahlu ridaha unbuu ku gaar yahay man bedela diinahu waa ahlu ridaha oo qura ayuu ku gaar yahay kan kalena ee bukhaariga iyo muslimka ku qorani dumarkuu ku gaar yahay oo rag iyo dumar buu ka hor ahaaye dumarkuunbuu ka hadlaya naha can qatli nisa waa dumarka caamna weeyaan oo xagga caamkana xarbiyaadkii iyo murtadaadkii iyo wixii o dhan way isla soo hoosgelayaan naha can qatli nisa dumarkii in laayo ayuu dilay ama gabadhaasi ha ahaato tu dagaalamaysa ama ha ahaato tu diinteeda bedeshay ama dhinacanna caan buu ka noqday dhinacanna khaas buu ka noqday kolka waxaa la eegayaa qaraa-in kale ayaa la eegaya culimmadu waxay rajaxeen ka hore waayo qariino ayaa taala oo ku oo ka dambe ku khasistay dumarka xarbiyaadka oo ah. waaqicada ayaa dagaal ahayd dagaal bay ayuu nebigu naha can qatli nisa waa gabadh la dilay buu soo maray taasaa kutusaysa in dumarka xarbiyaadka ay gaar u tahay ee dumarka murtadaadka ayna ayna ayna qusaynin kolka tarjiix noocaas oo kale ayaa la kala qaadanaya halkaa ayaynu kaga baxnay culimo mas'alada oo suwarkeega hadaynu eegno ilaa sagaal suuro ayaynu hadda inagu sheegnay sagaal suuro laakiin sagaal suuro waa laga badin karaa mas'alatun alasaxu qowlka asaxa ah in lam yata'ahar hadduuna dembaynin alkhaasu naska khaaska ihi hadduuna dembaynin canilcamali camalfal uuna ka dembaynin alcaama canilcamali uuna ka dembaynin lagu camalfalo caamka khasasa wuu khasisi khaasku alcaama caamku khasisi wailaa hadduu ka dembeeyey ama aan la kala garanaynin ama ay wada socdeen ama caamkuba uu horreeyeyna nasakhahu waa nasakhi wain kaana hadduu yahay kullun mid kastaaba caaman mid caam ku ah min wejin dhinac khaasan min wejin dhinaca kalena khaas ku ah fatarjiixu tarjiix ayaa la raacini oo hala kala rajaxo nusuustaa ayaa la odhani almulaqu wlmuqayadu halka waxaynu ku arkaynaa iyagana adilada iyo nusuusta baxi kale oon ku baxiyayno oo waxaa loo qaybin doonaa nusuustii nas mulaqa iyo nas muqayad abaa loo qaybin mulaq iyo muqayad ayaynu halkan ku baxsiyi doonaa in sha allahu tacaala almukhtaaru mukhtaarku waxa weeye ka la doortay ana almulaqa mulaqu maa dalla waa ka kutusiya cala almaahiyati xaqiiqada oo bilaa qaydin aan waxba lagu qaydaynin mulaqa somaadan arag mar nakiro ayaaba isku dhadhow yihiinba nakirada waa isku dhadhow yihiinba marna ismuljinsiga ayay isku dhadhow yihiinba oo nakiro iyo ismuljinsi iyo mulaq iyo waa waxyaabo iطlaaqan oon la qaydaynin oo wax badan keenaya weeyi oo ismuljinsigii way isku dhadhowiin oo rajul qura haddaad aragto aayad rajul ama baqaratun in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqaratan baqaratan waa mutlaq weeyi waayo lama tilmaamin oo lama odhanin baqaro midabkaa leh baqaro noocaa leh baqaro saasa baqaro da'daa baqaro sac noocaa lama odhanin ilaayo dee marka dambe ay soo degto markii su dambe ay keeneen ayaa la bayaamiyey oo la qeydey waynu ognahay haddaba mutlaqa ismuljinsigay iska agdhodhow yihiin ama nakiraday iska agdhodhow yihiin oo ismuljinsiga waaba lagu magacaabaaba ama waxa weye waa muطlaqo waa erey bilaa dabar ah oo wax lagu qayday uuna jirin almukhtaaru qowlka mukhtaarka ah ana almuطlaqa muطlaqu maaka weeyaan dalla tusiyey cala almaahiyati maahiyada xaqiiqada shayga uunbuu tusiyey bilaa qaydin iyadoon waxbaba lagu qaydin wax alle waxay ku qaydan ma jiro xaqiiqadii unba ku tusinaya nin ninnimo unbaa laga hadlaya bis xaqiiqadaas unbaa laga hadlaya wax kastoo xaqiiqadaa laga helana waa soo gelaya wlmulaqu mulaqa iyo wlmuqayadu muqayadku kalcaami waa caamkii iyo walkhaasi khaaskii oo kale wixii ina soo hormaray oo dhan mulaqa iyo muqayadku waa caam iyo khaas oo kale oo sidaynu ognahay mulaqa waa la qaydayaa oo muqayadkaa lagu qaydi sidii caamkaba loo khasisayey oo khaaska loogu khasisayey waxaa kalaynu ognahay mulaqa iyo muqayadku inay alfaada ku dhacayaan sidii caamka iyo khaaskuba ay ku dhici jireen maxay alfaada ay ugu dhici jireen waxaa kalaynu ognahay in kitaabka qur'aanka an la qaydayo oo aayad mulaqa intaan aragno aayad muqayada lagu qaydi waxaa kaloo jira in sunada rasuulka oo xadiidka rasuulka sala allahu alayhi wasalam inta la arka xadiid mulaqa in la qaydayo xadiid kale lagu qaydi waxaa kaloo jira in sunada inta la qaydo kitaabka qur'aanka ah lagu qaydayo ama midkood kastaba qiyaaska lagu qaydi ama mafhuumyadii lagu qaydi ama ficilkii nebiga lagu qaydi ama takhriirkii lagu qaydi laakiin madhab raawi lagu qaydi maayo hadduu raawigu xadiis mulaqa wariyo oo laakiin madhabkiisa uu khilaafo suurtagal maaha in madhabkiisa ha lagu qaydo la yidhaahdo haddii damiir uu soo noqdo oo damiirkaasi uu soo noqdo erey mulaq ahaa oo laakiin bacdulafraad un damiirku u noqonayo ha lagu qaydo odhan mayno oo waa laysku qaydayaa odhan mayno cadafka oo kale hadii la cadfo erey muqayad ah oo lagu cadfo erey muطlaq ah ha laysku qaydo o waa axkaamtii aynu shalay soo dhiganaynay oo dhan wlmuطlaqu muطlaqa iyo walmuqayadu muqayadku kalcaami waa naska caamka ah walkhaasi iyo naska khaaska ah oo kale caam iyo khaas oo kale ka soo qaad buu ku yidhi wa annahumaa labadoodani in itaxadaa hadday midooba waanahumaa labadoodani fi lasaxi wa annahumaad waa intay la dheer yihiin khaaska iyo caamka inay la dheer yihiin buu doonaya inuu sheego wa annahumaa labadoodani waa mulaqa iyo muqayadka e fil asaxi qowlka asaxa ah in itaxada hadduu midoobo xukmuhumaa xukunkoogu hadduu midoobo wa sababuhu sababtiisuna ay midowdo wa kaanaa ay noqdaan musbatayni laba musbat ah arbalinta shardi la sheegay eega waa inuu xukunku mid yahay oo haddana sababtu mid tahay oo haddana wakaana muhbatayni labaduba ay muhbat yihiin maxaa la yeeli markaa waa muطliq iyo muqayad xukunkoogu waa mid sababtooduna waa mid labaduba waa muhbat maxaa la samayni fa in taahara hadduu dambeeyo almuqayadu ka la qayday can ilcamali camalfalka hadduu ka dambeeyo bilmuطlaqi muطlaqa lagu camal falay nasakha wuu nasakhi wailaa haddii kale qayadahu wuu qaydi uun waad aragtaa haddii uu dambeeyo uu nasakhi buu ku yidhi muطlaqii baa la nasakhayaa oo muqayadkaa lagu nasakhi ilan muqayadkiibaa bacdalcamal soo arooraye haddii kale wa ilaa haddii kale waa inuu muqayadku ka dambeeyo waqtulkhiaabka mulaqa lagu hadli laakiin camalfalka una ka dambaynin waa ko wa ilaadanaan hadda sawiraynaa ama mulaqaaba dembeeyeoo muqayadka ka dambeeyey ama bacdalcamal buu yimid ama bacdalkhiaabun buu yimid waa saddex suuro ama wayba xidhiidheen ama jahli baaba dhacay oo taariikhdoodii lama garanayo waa shan suuro shantaa suuro oo shanta suuroba xukunkii ay ka midoobeen sababtana ay ka midoobeen muhbatayna ay isla yihiin shantaa suurana waa laysku qeydaya wa ilaa qayadahu haddaba intaasi lix suuray ka hadashay lixda suuro xabad kamida mida way isnasakhayaan shan kamidana way isqaydayaan maxaa ka mid a haddaba oo tusaaluhu uu noqonayaa laba laba nas oo sidanoo kalea maxaynu nidhaahnaa waxa maalan qur-aanka aynu ku arkaynaa kafaarooyinka marka laga hadlayo waxaan arki doonaa in kafaaro lagu odhanayo kafaaratu lqatli iyo kafaaratu dhihaar iyo kafaaratu lyamiin iyo kafaarooyinka balada u fiirso kafaarooyinka waxaad arki doontaa kii oo laleeyahay nin actiq raqabatan war qoor xore actiq raqabatan haddii lagu yidhaha qoor xore ka waran qoor xore baa lagu yidhi actiq raqabatan haddama mutlaq baa mise waa muqayad raqabatan marka qura la keeno waa muطlaq haddana meel kale hadii lagugu yidhaahdo actiq raqabatan mu'minatan muqayad ma tahay haddaba muqayadkanina ma imanin raqabada hore intii aan lagu intii lagu camal falay kadib ma imanin kan dambaa nasakhay qabla bacd alcamal kan dambaa nasakhaya ka hore hadii qabla alcamal uu yimaado ama khaas muqayadkuba uu soo hordego oo muqayadku uu soo dego uun markuu saa u soo degay muqayadkiibuu haddana muطlaqii ka soo degay kio muqayadka lagu camal falin iyo maya ee mulaqiibaa soo degay kio muqayadka lagu camal falay iyo maya ee way wada socdeen iyo maya ee taariikhdaa la garan waayey shantaa suulo waxaa la odhanayaa un raqabadii la ilaaqay ma garanaysaa ee muطlaqada ahayd waxaa lagu qaydayaa raqabadan maxayga ah muqayadka ah waayo xukunka way ka midaysan yihiin oo xukunku waa alictaaq sababtana way ka midaysan yihiin oo sababtuna waxa wey waxaa dhici karta inay kafaara keensatay dee beskol hadday xukunkii ka midoobeen oo sababtii ay ka midoobeen oo labada hadal musbat ay noqdeen muqayadka ha lagu qaydo ka mulaqa abuu ah kuleeyahay waa la isku qaydayaa wa annahumaa labadoodan mulaqa iyo muqayadku fi lasaxi qowlka sixada badan in itaxada hadduu midoobo xukmuhumaa xukunkoogu hadduu midoobo wa sababuhu xukunkaa ah sababtiisuna ay midowdo wa kaanaa haddana ay noqdaan muhbatayni laba la sugay fa in ta'akhara hadduu dambeeyo almuqayadu ka muqayadka ee la qeyday can ilcamali camal hadduu ka dambeeyo bilmuطlaqi muطlaqa lagu camal falay nasakha wuu nasakhayaa muqayadku hu oo muطlaqa abuu ah nasakhayaa wa ilaa haddii kale waa shan suuro eh qayadahu wuu qeydayaa nasakhi maaye waa qeydaya wain kaana hadduu yahay axaduhumaa midkood mulaqa iyo muqayadka midkood muhbatan mid muhbada oo la sugay hadduu yahay mulaq iyo muqayadkiibuu mid muhbat yahay waalaakharu ka kalena khilaafahu muhbatka ayuu khilaafay oo ma nahyi manhi buu noqday ama manfi buu noqday quyida waa la qaydayaa almulaqu ka mulaqa ah waxaa lagu qaydi bididi sifati sifadii didkeed baa lagu qaydayaa oo waa maxay tusaale waxaa lagu yidhi actiq raqabatan war qoor xoree baa lagu yidhi ma mulaq ba mise waa muqayad actiq raqabatan ma mulaq ba mise waa muqayad mulaq muhbat iyo menfina waa muhbat actiq raqabatan haddana waxaa lagu yidhi uun laa tuctiq ha xoraynin raqabatan kaafiratan laa tuctiq raqabatan kaafiratan laa tuctiq raqabatan kaafiratan marka lagu yidhaahdo kani noqday sow muqayad ma aha raqabatan kaafira buu ku qaydan yahay ma manfiba mise waa ma manhiba mise waa muhbat waa manhi haddaba qoor xoree baa ka hore lagu yidhi ka dambana qoor kaafiro ah xoraynin baa lagu yidhi sidaynu iskugu qaydnaa maka horeynu idhaa qoor kaafiraha xoree qofkaana xoree baa loo jeedaa maya kan muqayadka ah ee kaafirada lagu qayday sifadan lagu qayday sifada ka soo horjeeda ayaa ka hore lagu qaydayaa kaafirada maxaa ka soo horjeeda bas actiq raqabatantii mutlaqada ahayd mu'mina lagu qaydi oo waxaad odhanaysaa waxaa loo jeedaa actiq raqabatan mu'mina actiq raqabatan qoor xoree lagu yidhi haddana waxaa lagu laa tuctiq raqabatan kaafiratan qoorkaa gaala aha ah xoraynin kii qoor xoree ahaa ee mutlaqa ahaa sifadan dambe didkeegii ayaad ku qaydaysaa saas ayuu kuu dhigay wain kaana haddii uu yahay axaduhumaa midkood musbatan mid musbada oo la sugayo walaakharu ka kalena khilaafahu khilaafkiisa quyida waa lagu qaydi almulaqu mulaqaa lagu qaydi bididi sifati sifada wax ka soo horjeedaa lagu qaydi sifadii uu ku qaydnaa muqayadku wax ka soo horjeedaa lagu qaydi wailaa haddii kale wailaa dantalo maxaa soo gelaya labaduba manfiyeyn bay isla noqdeen ama labaduba manhiyeyn bay isla noqdeen ama midkoodna manfi buu noqday ka kalena manhi buu noqday waa waa imise suuro eeg saddex suuro weeye saddexdaa suuro maxaa la yeeli wa ilaa hadii kale quyida waa lagu qaydi bihaa iyadii ayaa lagu qaydi sifadii fil asaxi qowlka asaxa ah sifadii baa lagu qaydi oo masalan waxaa lagu yidhi laa yujzi'u cidqu mukaatabin mukaatab in la xoreeyaa gudi mayso haddana waxaa lagu yidhi uun laa yujziu gudi maayo cidqu mukaatabin kaafirin mukaatab gaal ah xorayntiisu waxba kuu gudi mayso oo kafaaro kuu gudi mayso haddaba marka la yidhaah kan dambe waa muqayad laa yujziu cidqu mukaatabin kaafirin waa muqayad kaafir buu ku qaydan yahay ka horena mutlaq buu ahaa laa yujziu cidqu mukaatabin maxaynu ku qaydaynaa markaa isla sifadii uu ku qaydnaa ayaa qowlka asaxa ah aynu odhanaynaa ha lagu qaydo kii unbaa lagu qaydi qiil baale la qaydi maaye mulaqa ayaa loo daynayaa oo laa yujziu cidqu mukaatabin mukaatab kuu gudi maayo baa lagu dayni ee waxba kaafirada lagu qaydi maayo markaa wailaa haddii kale quyida waa la qaydi mulaqa bihaa sifada ayaa lagu qaydi fil asaxi qowlka sixada badan wahiya mas'aladeennani khaasun waa khaas وعام iyo عام خاص iyo عام bay dib ugu noqotay soo mutlaq iyo muqayyad ma ahayn خاص iyo عام bay noqotay marka nas khaasa iyo nas caam ah un bay noqotay oo caam iyo khaas un bay iska un bay iska soo galaysaa wain ikhtalafa hadduu iskhilaafo eeg hadda xukunka iyo sababta labadaasiba mid bay ahaayeen xukunka iyo sababtu mid bay labadaas hadduu midkood xukmuhumaa xukunkoogii ayaa iskhilaafay xukunka laftiisii baa iskhilaafay ow sababuhumaa ama maya e sababtii uunbaa iskhilaaftay walam yakun mana aha fama halkaa muqayadun mid la qayday bimutanaafiyeyni laba is-anfiyayo lagu qaydayna halkaa ma joogo ow amase kaana wuxuu ahaaday owlaa mid ku owleysan biaxadihimaa midkood qoyidda waa la qaydi qiyaasan qiyaasnimo ayaa lagu qaydi fil asaxi qowlka sixada badan warba halkana hadda culima ila eega waaba yaab wuxuu yidhi waa isla mas'aladii uun wain ikhtalafa xukmuhumaa buu laba mas'aloo meeshan wada yaalla laba nas oo meeshan wada yaala oo nas uu mutlaq yahay nasna uu muqayad yahay ayaa labada nas ay xagga xukunka ku kala duwanaadeen kolkaa mutlaqa iyo muqayadka maxaan ka yeelaynaa waa quyida qiyaasan quyida qiyaasan qiyaas aayadda kale looga qiyaasanayo ama xadiidka kale looga qiyaasanayo ha lagu qaydo mayla socotiin hadda qiyaasnimo ha lagu qaydo buu ku yidhi maxaa ka mid a hadduu xukunku iskhilaafo oo sababtu ay mid tahay ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum famsaxuu niman yahu masaxa biwujuuhikum wejiyadiinna masaxa oo caro ku masaxa waaydiikum gacmihiinana masaxa oo cara ku masaxa aayaddaasi xukun iyo sabab bay leedahay sababteedu waa maxay waa alxadath maca iraadat alqiyaami ila salaah aw naxwiha sababtu waa maxay famsaxuu biwujuhi goormaa gebagebaysta buu ilaahay ina leeyahay oo wejiga iyo gacmaha masaxa goormaa haddaba culimo gebagebaysiga eeg sababtiisu waa maxay sababta loo gebagebaystaa waa maxay waadan weyse qabin sow cadam lwudu soo weyse qabla-aan soo maaha xadad soo maaha sababtii waa xadad sababtii soo xadad maaha aayad kale rabbi wuxuu ku yidhi faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wejiyada maydha gacmahana maydha ilaa jiqilada inta laga gaadhayo aayaddan kalena sababteedu waa maxay waa xadadu sababtii mayna mid ahayn horta sababtii mid ma tahay aayadda gebagabaysiga gebagabaysiga sababtiisu waa xadadka aayada weysada ka warramaysana weysada waa weysada waxa weeye sababtiisu waa xadadka uun labada aayadood xadad uun baa sababta wada ah waad ila fahanteen baan u malayn laakiin xukunkiibaa kala duwan xukunkiibaa kala duwanoo aayadda gebagabaysiga xukunka xukunka lagu weysaysanayaa waa maxay xukunka lagu weysaysanayaa waxa weye waa masaxdee aayadda wuduuga ana xukunku waa maxay xukunku waa maydhi maydhi iyo masax buu kala noqday labada aayadood maydhi iyo masax haddaba labadan aayadood midna waa midna waa mulaq midna waa muqayad teebaa muqayada aayatulwudu waa muqayad gacmaha marka laga hadlo ee gacmaha xilliga gacmaha la maydhayo aayatulwudu waa muqayad oo maxaa lagu qayday wa aydiyakum hee ila almaraafiqi waxaa lagu qayday gacmaha halka la maydhayo ilaa jiqilooyinkaa lagu lagu qayday wa aydiyakum ila almaraafiqi waa muqayad marka aayatulwudu laakiin aayadda gebagabaysiga ka waramaysaa maaha muqayade waa mulaq oo waxaa la yidhi uun famsaxuu biwujuuhikum wa un um la yidhi gacantii laguma qaydin halkee halkee laguma qaydin laguma qaydin mirfaq iyo iyo mirfaq la toona laguma qaydin haddaba laba aayadood baynu haynaa oo xukun ahaan kala duwan laakiin sabab ahaan isku mid ah sababtoodu waa xadas xukun ahaan midna waa maydhi midna waa gebagabaysi labada aayadood midi waa mutlaq midina waa muqayad wuxuu ku leeyahay waxaynu ogeyn in aayadda in naska mulaqa ah naska muqayadka ah lagu qaydi jiray waynu naqaanay kol hadaba haddii sababtii ay mid tahay laakiin xukunkii uu kala bayday ma lagu qaydaya ha cinda madhab imaam shaafici waa lagu qaydiyo isla aayadani ilayn isku sabab baa keentay eh tan lagu leeyahay ilaa jiqilada maydh unbaa ilaa jiqilada gebagabaysiga gaadhsii lagu odhanaya kafka uun maaha ilaa halkaa gebagabaysiga gaadhsii ayaa lagu odhanaya oo imaamu shaafici dalaalada aayadda ayuu horreysiiyey oo axaadiistan kafka ku gaaban wuxuu ka horreysiiyey dalaalada aayadda oo wuxuu labadan aayadood dalaaladoodii laysku qaydi jiray ayaa laga horreysiinayaa oo qofku markuu gabagabaysanayo wejiga markuu masaxo gacmaha markuu masaxayo ma kafka ayuu ku dayni mise wuxuu ku dayni jiqilada imaamu shaafici wuxuu qaatay in kafka eh, in jiqilada lagu daynayo oon kafka lagu daynaynin asaxu xadiiin warada fii hada albaab xadiidka ugu sixada badan ee kusoo arooray baabkuna wuxuu sheegayaa in lagu daynayo halkii in kafka lagu intaa lagu daynayo wain ikhtalafa haddii uu iskhilaafo xukmuhumaa xukunkoogu hadduu eeg labadii nas ee midna mulaqa midna muqayadka ayuu xukunka iskhilaafay ow sababuhumaa ama sababtaa iskhilaaftay maynaan tusaalayn markay sababtu iskhilaafto sababtii marka aynu maynaan sababayn kii sababtu ay iskhilaaftay maynaan tusaalaynin sababtu hadday iskhilaafto waxaa lagu tusaalaynayaa aayadda qur'aanka ee rabi uu ku yidhi waa kafaaratu dihaarka ninka islaantiisa ka dhaartee yidhaa hooyaday oo kaley iga tahay ama hooyaday dhabarkeygii oo kaley iga tahay waa fataxriiru raqabatin qoor xoraynteed ayaa looga baahan yahay baa la yidhi fataxriiru raqaba qoor xoreeyo qoortaasi waa mulaq xukunkii waa maxay haddaba hihaarku muxuu keenay sababta hihaarkii maxay keensatay xukunkay keentay waa taxriir taxriiru raqaba xukunkii waa taxriiru raqaba sababtuna waa maxay waa hihaarka waa kafaaratu qatligana ilaahay wuxuu ku yidhi fataxriiru raqabatin mu'minatin qoor mu'minada xoree haddaba fataxriiru raqabatin mumina markaynu nidha qoor muminada xoree marka la yidha fataxriiru raqabatin muminatin waa inaad qoor muminada xukunkii waa maxay halkana waa taxriirun labadu xukunkii waa isku mid oo kafaaratu dhihaar iyo kafaaratu lqatli labadaba xukunku waa taxriiru raqaba waa isku mid xukunkii isma khilaafin laakiin sababtaa iskhilaaftay oo sababtu midna waa dhihaar midna waa qatli sababtii baa iskhilaaftay labada aayadood midna way qaydan tahay midna waa mutlaq mid waxaa la yidhi fataxriiru raqabatin mu'mina midna waxaa la yidhi fataxriiru raqabatin saas oo kale marka ay aayadna mutlaq u noqoto aayadna muqayad u noqoto laakiin sababtu ay iskhilaafto xukunkuna uu mid yahay waa mas'alo la isku qabtaye ha la isku qaydo buu ku leeyahay oo qiyaasan ha la iskugu qaydo qiyaasan aayaddaa aayadaasaa looga qiyaasanayaa ha la yidhaahdo waa qiyaasan walam yakun sama muqayadun bimutanaafiyeyn halkaa ma joogo buu ku yidhi mid la qayday fii maxalayni lagu qayday laba maxal oo mutanaafiyeyn laba maxal oo is-anfiyayana laguma kala qaydin o amase kaana wlaa biaxadihima kaana wlaa biaxadihima o amase kaana waxaa jira ama halkaa muqayadun kadalika ama halkaa waxaa jira eekada hadda imika laba tusaaleaan soo soo samaynay labada tusaale waa maxaan samaynay labada tusaalean samaynay waa maxay culimo hadduu eh, waxaynu nihi hadduu xukunku mid yahay sababtuna mid tahay fama muqayadun bimutanaafiyeynna uuna jirin waan tusaalaynay waa ko soo saa haddii xukunku uu iskhilaafo hadduu xukunku iskhilaafo baan doonayaa oo sababtuna ayna iskhilaafin walam yakun ama muqayadun bimutanaafiyeyn halkaa uuna jirin wax lagu qayday laba is-anfiyayaana isna waan tusaalaynay xukunko qurux iskhilaafay aayaddii tayamumka iyo tii weysadaan gebagabaysi weysada hadday sababtoo quruhi iskhilaaftana waan tusaalaynay labadii waxaynu ku tusaalaynay raqabo ee kafaaratu dihaar iyo kafaaratu lqatli walam yakun sama muqayadun bimutanaafiyeyn kaasaan hadda tusaalaynaynaa walam yakun ti haddii la waayo oo wa kaana ama muqayadun bimutanaafiyeyn haddii aynu aragno wa kaana ama muqayadun bimutanaafiyeyn waxa weeye muqayadun bimutanaafiyeyinkani saddex nas baa meesha wada yaala eegada saddex nas ayaa meesha wada yaala walam yakun ama muqayadu bimutanaafiyeyn inaad fahantiin baan doonaya wakaana muqayad wakaana ama muqayadu bimutanaafiyeyn waa saddex nas baa wada yaala saddexda nas ee wada yaala aayad baa ku tiri saddex dharaarood soon oo israac raacaya saddex dharaarood isku xiga soon baa lagu yidhi tusaale oo israac raacaya aayad kalena waxay ku tiri saddex dharaarood soon oo la kala geeyey aayad kalena waxay ku tidhi saddex dharaarood soon waxbaba laguguma xidhinba eeg haddaba hadaba kan mulaqa ah ee saddex dharaarood soon uun lagu yidhi ama laba bilood soon uun lagu yidhi ama maalmo soo qalle uun lagu yidhi tataabucna laguma qaydin tafriiqna laguma qaydin laakiin halkaa waxa yaalay laba nas oo kale oo lagu bi bimutanaafiyeyn laba is-anfiyaya laba nas oo kalea yaalay oo aayad kaleoo kulahayd tataabuc baa la shardiyaa oo soonka loo shardiyaa soon tataabuc loo shardiyaa wuu yaalay oo tataabuc lagu qayday iyo soon kaloo e, tafriiq lagu qaydayna wuu yaalay haddaba laba is-anfiyaya halkaa yaala maxaa laga yeelayaa tan haddaba mutlaqa ah ee laakiin ay ag yaaliin laba mutanaafiyeyna laba nas oo lagu qayday bimutanaafiyeyn maxaa laga yeelaya keebaa la haleeshiini maka tataabuca sheegayaa la haleeshiin mise ka tafriiqa sheegaya ayaa la haleeshiin hadduu midkood ku owleysnaado eeg haddaba eg aayaddaa mulaqi ihi labadaa aayadoodee kale haddii midkood uu ku owleysnaado kuu ku owleysan yahay ayaa lagu qaydi qiyaasan baana loogu qaydi sidaasuu doonayaa inuu ku yidhaah wain ikhtalafa hadduu iskhilaafo xukmuhumaa xukunkoogu hadduu iskhilaafo ow sababuhumaa ama sababtooduba ay iskhilaafto walam yakun una ahayn fama halkaa muqayadun mid la qayday bimutanaafiyeyn laba is-anfiyaya lagu qayday ow amase kaana waxa ahaaday ow amase kaana wuu ahaaday muqayad bimutanaafiyeyn baa ahaaday muqayad bimutanaafiyeyn laba nas oo is-anfiyaya wax lagu qeyday baa meesha yaalla laakiin owlaa wuxuu ku owleysan yahay biaxadihima midkood mid buu kuwa kale kaga owleysan yahay qoyidda waa lagu qaydi qiyaasan dhammaan qiyaas ahaan fil asaxi qowlka sixada badan maxaa ka mid a kafaaratulyamiinka ilaahay wuxuu yidhi kafaaratulyamiin ninku waxyaabi itcaamkii iyo kiswadii iyo uu kari waayo saddex maalmood ha soomaaliya fa siyaamu alaaati saddex maalmood ha soomo saddexdaa maalmood ee dhaarta qofku uu soomayo saddex maalmood ha sooma un baa la yidhi waa mulaq kafaaratu dhihaarna waxaa la yidhi ninku hadduu xaaskiisa ku yidhaa hooyaday oo kalaad iga tahay hooyaday dhabarkeegi oo kalaad iga tahay hadduu yidhaah laga rabaa fa siyaamu shahrayni lixdan maalmood oo israacraacaya ama laba bilood oo israacraacayn maalin u kala dhexaynin mutataabicayn baa kan lagu qayday haye saw mutataabicayn laguma qaydin kafaaratu dhihaar haddaba ninka xaajiga ee mutamatica ninka xajka taga ee mutamatica ah ee hadyi waaye caadimulhadyi een ree kana ahayn toban maalmood inuu soomaa laga rabaa tobanka maalmood fa siyaamu alaaati ayaamin fi lxaji saddex wuxuu ku soomi xajka wa sabcatin idaa rajactum todobana wuxuu soomi markuu dalka kusoo noqdo uu kala geynayaa tafriiq baa lagu qeyday aayadan u dambaysaa tafriiq bay soonka gelisay saddex iyo toddobaa la kala qaaday aayaddii kafaaratu hihaarkuna mutataabuc bay shardido siyaamu shahrayni mutataabicayn bay tidhi aayaddii kafaaratulyamiinku haddaba waxba iyadu tataabuc iyo tafriiq toona ma keenine waxaa lagu yidhi un fa siyaamu alaaati ayaamin un baa lagu yidhi fa siyaamu alaaati ayaamin keebaan haddaba alaaatu ayaamka keebaan haleeshiinaa ilain laba nas baa jira oo midba wax is-anfiyaya ka kale anfiyaya uu ku qaydan yahay maxaynu fa siyaamu alaaati ayaamin oo maaa oo maxaynu ku qaydnaa oo aayadda kafaaratulyamiinka ah hadduu midkood midka kale uu kaga owleysan yahay oo dee jaamic uu jiro waa la haleeshiini ku leeyahay jaamic hadduu jiro waa la haleeshiiniyoo waa la qaydi oo muطlaqii lagu qaydi waa marka uu jaamic jiro jaamic baa jira oo tusaalaha hore fa siyaamu ayaamin waxa weeye waa kafaaro waa muujibu uhri baa la yidhaha ahaaru waajibinaya muujibu uhri baa la yidhaahdaa ka labaad ma haysaa ee waxa weeye xurmatu sababihima min addihaari waalqatli haddaba kol haddii sidaa ay kala noqdeen oo midna uu dee kii kale una ku habboonayn waxaa la odhanayaa warsoonun saddexda maalmood soon ama tafriiq la imo ama tafriiq ha kula iman si alla saa doonto ka yeel unbaa la odhanaya si alla saa doonto ka yeel unbaa la odhanaya waa qowlal badan baa ku jira welibana hadda kitaabkeennan oo kale wuxuu leeyahay mutlaqa oo kafaaratulyamiinka ah waxaa lagu lagu xambaarayaa kafaaratu dihaarka oo tataabuca ayaa ayuu ku habboon yahay maxaa sababay buu leeyahay in lagu kafaaratu dihaarka in lagu xambaaro ayaa ka owleysan buu ku leeyahay in lagu xambaaro eh, mutamatica soonkiisa ilayn waxay ka midoobeen jaamic jaamic bay ka midaysan yihin waa qowlkii qadiimka ah imaamu shaafici saasuu ahaa laakiin qowlkaa waa laga noqdayoo ka horeen kuu sheegay een ku idhi saa doonto ka yeel ayaad yeelaysaa o amase kaana wuu ahaaday mid la qayday oo lagu qayday laba isanfiyayaa owlaa wuxuuna noqday mid ku haboon muطlaqi ayaa ku habboonaaday biaxadihima midkood quyida waa la qaydi muطlaqa muqayadkaa lagu qaydi qiyaasan qiyaas filasaxi tusaalahaasi waa qowlka qadiimka abaa ah la yidhi sidii uu qadiimku marka hore maray uu imaamku ka noqday markii dambe kaa weeye haddaba bal waxaad ka warantaa hadduu jiro meeshaa mid la qayday laba maxal oo mutanaafiyeyna muطlaquna uuna ahayn mid ku habboon maxaa la samaynayaa waxbaba kuma habboona labadan ma kala uma kala owleysnaba waxa weeyaan tusaale ahaan kafaaratu dihaarkii fa siyaamu shahrayni mutataabicayn baynu shardi ka dhignay ninkii saaimka ahaa ee mutamatica ahaana waxaa la yidhi tafriiq baynu ayaynu ayaynu ku xidhnay hadaba soonka qallaha abal ah ka warran isaga soonka qallaha ana mutlaq baa laga dhigo ilaahay wuxuu yidhi faciidatu min ayaamin ukhar maalmo kale qallee un baa lagu yidhi maalmo soo qallee un baa lagu yidhi soonka qallaha ah, ramadaan markay ka tagto ama gabadha caadadale markay ramadaantu ka tagto ama gabadha umusha ama tamurdicada ama ninka xanuunsanaya markuu qallaynayo matataabucbaa qalaha loo shardiyaa oo waxaynu nidhahnaa waxaa la haleeshiinaya kafaaratu dihaar mise tafriiq baa loo shardiyaa oo waxaynu nidhahnaa waxaa la haleeshiinaya mutamati kuma kala owleysna war sidaa doonto waxa lagaa rabaa un qalle e ama tataabuca mari ama tataabuca iska daa inaad soontuun baa lagaa rabaa weeyi halkaa waxaynu kaga baxnay culimo almuطlaq walmuqayad baynu ka baxnay almuطlaq walmuqayad baynu bartaa kaga baxnay alظaahiru walmuawal daahirka iyo muawalka ayaynu halkana ku arkayna alظaahiru walmuawal alظaahiru walmuawal alظaahiru daahirkii iyo walmuawalu muawalkii weeye daahir marka la leeyahay luqa ahaan waxa daahirka la yidhaha alwaadix baa la yidhaha ka iska cad baa la yidhahdaa daahir isdilaaxana daahir waxaa loo yaqaanaa kan sheekhu uu tilmaamay addaahiru daahirku maa dalla waa ka tusiya dalaalatan dalaalo danniyatan raajixa waa shay macnihiisa ku xoog badan laakiin ixtimaal kale uu ku jiro inuu macno kale ku tusayo waa asad oo kale asad asad muxuu ku xoog badan markaad asad maqasho maxaad ku macnaynay libaaxa buurta muuna muuna muuna qawi ku ahayn waa daahir markaa waayo macno kalaa suurtagala macnaha kale suurtagalkii waa maxay asad in shujaac lagu macneeyo daahir baa la odhanaya waa marka haddaba daahirka aynu ku macnaynayna ka waa marka raajixa ah ee daniga ah ilain dhanna macne ugu maleeyo maluhu waa raajix baa la yidhaahdaaye shakana maluhu wuu siman yahay baa la yidhaahdaa wahimana maluhu waa waxa weeyaan bale waa daciif baa la yidhaahdaa kolkaa dhan dhani marka lagu leey waa male raajixa waa si raajixa baa looga jeeda raajixunbaa hadda looga jeedaa addaahiru daahirkii maa ka weeyaan dalla tusiya dalaalatan dalaalo daniyatan raajixa ah muawalna waxaa la yidhaahdaa marka ereygaa asada geesi lagu macnaynayo ee lagu awilayo geesi daliil loo hayo dartiina loogu macnaynayo muawal baa la odhanaya wa ta'wiilu ta'wiilkuna xamlu daahiri daahirka oo lagu macneeyo ama lagu xambaaro weeyi cala lmuxtamili kii suurtagalka ahaa almarjuuxi ee laga xooga badnaaye daciifka ahaa ayaa lagu xambaaraya muawal maxaa la yidhaahdaa baynu nidhi waa daahirkii oo lagu macneeyo macnihii laga xooga badnaa waa adoo asad maxay ku macneeya adoo asad maxay ku macneeya geesi adoo ku macneeya haddaad asad ku macnaysid geesi wuxuu noqonayaa maxay waa muawal haddaad asad ku macnaysid libaaxa buurtana muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa daahir haddaba marka asadka geesi lagu macnaynayo haddii daliil lahayo dartii loogu macnaynayo waa sax waa waraynu garanno waa arrin saxiixa ta'wiilkaasi waa ta'wiil saxiixa daliil haddii dartii loogu macnaynayo waa waa sax weeyi haddii wax daliil la moodayo oon daliil ahayn loogu macnaynayana waa faasid daliil faasida baa la yidhaahdaa haddii shay la-aan ereyga asada geesi loogu macneeyo wax daliil daliil saxana ma haysid wax daliil u egna ma haysid waa ciyaar markaa ciyaar bay ayaad asadkii haddaad tidaa waa geesi adigoon daliilnahayn wax daliil u egna aan haynin ciyaar bay noqonaysaa kolka saddexdaa ayaa mu'awalka loo kala qaadaa oo ta'wiisha saddexdaasaa loo kala qaadaa wata'wiilu ta'wiilku xamlu daahiri daahirka ku xambaaridiisa weeye calalmuxtamili kii muxtamilka ahaa suurtagalka ahaa lagu xambaaro almarjuuxi ee laga xooga badnaa fain xumila haddii lagu xambaaro haddaba lidaliilin daliil dartii haddii loogu xambaaro fa saxiixun waa saxiix xamligaasi waa saxiix oo maxaa ka mid a waxaan idhi ra'aytu asadan yaktasilu fi lxamaam yaktasilu fi lxamaam waa shay daliil ah oo ina tusayo asadka inaan libaaxa buurta laga dhigaynin ila libaaxa buurtu intuu shaamboo yar qaato oo xamaamka iska furo oo haddaad tidhaa libaax jidhka maydhanayo shaamboo yar ku maydhanayaan soo arkay libaaxaasi kii buurta inuuna ahayn daliil baad u haysaa oo qaraain in baa meesha taalla o amase limaa liajli maa kii dartii ayaa loogu xambaaray o amase limaa liajli maa kii dartii baa loogu xambaaray yudhanu loo malaynayey daliilan daliil mid daliil loo malaynayo dartii baa loogu xambaaray fa faasidun waa faasid oo daliil saxa maahee waa daliil fasid aba xamli saxa maaha e waa mid faasida baa lagu yidhi fasid buu noqonayaa daliilna maaha waaqiciyan waxaan daliil u ahayn weeye kolkaa ta'wiishaasi waa ta'wiil fasid ah haddii wax daliil u eg a daliil ka dhigayso wax daliil u eg baa daliil ka dhigaysa waa fasid markaa o amase laa lishayin waxba la-aan un baad iska ta'wiilisay wax daliil saxana ma haysid wax daliil u egna ma haysid waa laa lishayin falacibun markaana waa ciyaar ciyaar ayuu noqonaya walawalu ka hore waa kee walawalu ka hore waa kii aynu nidhi atawiila saxiixe qariibun buu u qaybsamaa ta'wiil qariib ah iyo wa baciidun buu u qaybsamaa mid baciida ta'wiilku wuxuu u qaybsamaa qariib iyo baciid midi waa qariiboo wuu dhow yahay midna waa baciidoo wuu fog yahay labada ayaa loo qaybinaya ta'wiil qariib ah iyo ta'wiil baciid ah labadan ayaa loo qaybini wal awalu ka hore qariibun waa mid qariiba oo kuu dhow iyo wa baciidun mid baciida oo fog ka ta'wiili amsig amsig awilideeda oo kaleba weeyi baciidku waa baciidkii baan filayaaye ka ta'wiili amsig amsig awilideeda oo kaleba weeyi bibtadi ay ku awileen filmaciyati xilliga maciyadu ay jirto wa sitiina miskiinan sitiina miskiinan awilidooda oo kaleba weeye ay ku awileen bisitiina muddan lix mud ay ku awileen walaa siyaama liman lam yubayit walaa siyaama liman lam yubayit awilidooda oo kaleba weeye bilqadaa'i qalaha iyo wanadri nadarka ay ku awileen wadakaatuljaniini dakaatu ummihi oo kaleba awilidooda wey bitashbiihi tashbiih ay ku awileen ta'wiilkii waxaynu u kala saarnay ta'wiil qariib ah iyo ta'wiil baciid ah ayaynu u kala saarnay haddaba ta'wiilka baciidka ihi waa mid aan daahirka ka xoog badnayn oo wuxuu kaga xoog badan yahayba ayna jirin wuxuu soo qaatay xanafiyada xanafiyadu waxyaabo fara ay wada awileen buu soo qaatay oo wax laga naxaa qaarkood eeg waxyaabo badanoo xanafiyadu ay wada awileen buu soo qaatay wuxuu yidhi ta'wiilka baciidka ah horta qariibka ayaaba ka fudud inaan tusaalayne ta'wiilka qariibkiihi waxa weeye aayadda qur'aankay rabbi ku leeyahay idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum idaa qumtum ila salaa faqsiluu wujuuhakum balad eeg idaa qumtum aayaddaa daahirkeegu waa maxay ilayn shay bay daahir ku tahay shayna muawal bay ku tahay waxa weeye aayaddaa daahirkeega markaan eegayno idaa qumtum markaad istaagtiin saw ficil maadi maaha qumtumtu idaa qumtum markaad istaagtiin ila salaati salaada aad isku taagtiin faqsiluu wujuuhakum wejiyada soo maydha oo soo weysaysta marka safka la sima soo maydaan aragay salaada loo aqiimo ee safka la simee la aqiimee safka loo kaco ee salaada loo kaco markaa in walla weyse tago saasay aayadda daahirkeegu tahay daahirkii waa xilli idaa qumtum ila salaa faqsiluu wujuuhakum ma kacdeenoo salaada ma u kacdeen xilligaa la taagan yahay uun weysaysta saasuu daahirkii aayaddu noqday salaadii baad u kacdeen markaa un weysaysta waxay ka dhigan tahay hadaba hadii salaada loo kaco hadii salaada iyadoon loo kicin aad weysaysato weyse kuuma jirtay noqon lahayd markaa daahirka hadaynu ku xambaarno maxaynu ognahay in salaada iyadoon la adiminba aad weysaysan karto waxaan ognahay salaadii subax weysadii aad ku tukatay xataa inaad duhurka ku tukan karto waxaynu ognahay waxyaabo fara badan oo noocaas oo kale inay jiraan ayaynu haynaa oo aan ognahay ama aan garanaynaa ma ila socotiin hadda culimo idaa qumtum tii waxaa lagu awilay idaa cazamtum ama idaa aradtum alqiyaam ila salaa markaad doontiin inaad salaad u kacdiin weysaysta horta doonidaada ha loo kaco oo hala aqiimo ma aha haddaad doonto hadda haddaad istaa duxa tuko ood bilaa weyse tahay maxaa kula gudboon mar alla markaad doontid inaad salaad tukato dee horta soo weysayso haddaba qumtum tii maxaa lagu awilay aratum ama cazamtum markaad go-aansatiin ama addoontiin ilan waa lala yaadi lahaa jamac idil balmasaajid idiloo waxaad ka warantaa markii safka la simo ee istawuu imaamku yidhaahdo un wada yaacayo weysada u yaacaya ha marka la istaagun baa la weysaystaa ku odhanaya waa yaab idaa qumtum ila salaa kolka waa muawal hadda aayaddaasi waana ta'wiil qariiba waxaa ka mid a aayadda kale waidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaah waidaa qara'ta alqur'aan mar alle markaad qur'aanka akrido fastacid bilah ilaahay magan gal acuudu billahi min ashayطaan rajiim leh haddaba qur markaad akrido waxay noqonaysaa acuudu billahi min ashayطan الrajiim bacd alqira inaynu bacda alqira'a inaynu nidhaa ma qabla alqira'a ba acuudu billahi min ashayطan الrajiim la yidhahdaa mise bacda alqira'a midkee weeye sow qabla alqira'a ma aha aayaddu maadi bayba ka dhigto waxayba tidhi ba waidaa qara'tum waidaa qara'ta waidaa qara'ta alqur'aan markaad qur-aanka eed ka faaruqdo fastacid billah ilaahay magan mar alla markaad qur'aankii akhrideed dhammaysay lain waa maadiye haddaad acuudu billaahi min ashaydaani rajiim tidhaa maxalkeegii waa la dhaafay haddaba culimmadu waxay ku awileen waidaa qara'tada waidaa cazamta ama waidaa aradta alqira'a culimada e, qur'aanka culuumul qur'aanka ka waranta si weyn bay naskaa u caddeeyeen hadda shaatibi oo kale muxuu lahaa sabca alqira'aatka markuu ka warramayey idaa ma aradta dahra taqra'u fastacid idaa maa arata dahr arata muxuu u keenay wuxuu ujeeda maad garanaysaa isticaadada arata wuxuu u keenay qara'tadanu ta'wiilkeegii kuu sheegayaa idaa maa arata dahra taqra'u fastacid eeg muxuu odhan jiray jihaaran min ashayطaani bilaahi musjala si cad oo kor ah ayaad ugu dhawaaqi oo ilaahay u magan gal buu ku leeyahay idaa maa arata dahra arata buu keenay mufasiriinta haddaad eegta aayaddan wa idaa qumtum ila salaa markay ka hadlayaan dhammaantood ku odhan maayaan marka salaada la aqiimee safku istaago xilligaa ha la weyse tago ku odhan maayaan oo aayadda daahirkeegiiba marka safka la simo un la weyse tago soo maaha mufasiriintu waxay ku odhanayaan waidaa qumtum ila salaa waidaa aradtum alqiyaama ila salaa markaad doontid inaad salaad tukato horta soo weysayso laakiin looma jeedo marka safka loo kaco waad aragtaa ta'wiil baa ku jira ta'wiilkaasi waa qariib waa ta'wiil qariib ah walawalu ka hore qariibun waa qariib sida aayadahaas oo kale wa baciidun iyo baciid baciidkii maxaa ka mida ta'wiilka ah maxaa ka ka ta'wiili amsik ereygii amsik ayay ku awileen xanafiyadu bibtadi bay ku awileen dib u bilow filmaciyati markay maciya meesha taallo amsik muxuu ahaa waxaynu soo marnay xadiid imaamu shaafici raxmatullaahi calayhi uu ka warramayey oo kitaab musnadkiisa ku qornaa kitaabu nikaaxa nin baa soo khaylaan la odhan jiray baa soo islaamay isagoo toban dumara wataa toban dumara buu wataa nebi maxamed buu yimid isagoo toban dumara wada jiidanaya rasuulku muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam amsik arbacan afar ka mida hayso wafaariq saa'irahunna lixda kalena iskaga tag baa lagu yidhi oo iska sii daa toban dumara la soo islaamay amsik arbacan haddaba eeg waxaynu inagu shalay soo nidhi dadka gaaladii ihi nikaaxa ay wax isku mehersanayaan waa loo waa loo ictibaariyaa oo waa gara cun hays odhanin eeg waa loo ictibaariyaayo haddii mataqaanaa dadkaa gaaladee ahlu kitaabkii waxay isku mehersanayaanun aad garawada garacay noqon lahaayeen markay soo islaamaan xilligii nebiga nebigu dib buu iskugu wada guurin lahaa eeg dib baa laiskugu wada meherin lahaa laakiin laiskuma meherin laiskuma meherin welibana haddana waxay yidhaahdeen xanafiyadu marka mar qura mar qura marka toban kaba mar qura loo wada guuriyo markaasuu baatil yahay bay yidhahdeen unta afartii wax ka badan weeyaan tobankaba marka mar qura loo wada guuriyo laakiin haddii tobanka tartiib loogu guuriyo afarta hore unbu meherka meherkii gaaladu qabanayaa bay yidhahdeen lixda kalena sidan muslimiintaba waxba ma qabanayo haddaba waxay yidhahdeen xanafiyadu amsig arbacanta amsigta laba macno aan siino ninku hadduu kala hor guursaday hadduu kala hor guursaday halkaa inaga dhig oo tartiib jiro afartii u horreysay unbaa xaasas u noqoni bay yidhaahdeen haddii maciya ay jirtay oo toban kaba mar qura uu wada guursaday khaylaan amsig arbacantu waxa weeyi bay yidhaahdeen amsig dibu bilow arbacan afar dibu u meherso amsig hayso saw ma ahayn ibtadi ku macneeyeen ibtadi ayay ku macneeyeen dib u oo waxay dhahen meherkii gaalidu ma jiro sababtuna u jirinin waxa weeye ahlu kitaabka waxoogi qiimogal ma aha ma waxay xanafiyadu leeyihiin maciyaad jirtay oo tobanka ayaa mar qura waa fil maciyati waa ka sheekhu shardiga ka dhigaya fil maciya marka mar qura wada mehersado iminka aduu se uma ogid afar dumara inaad mar qura wada mehersan karto hadal qura ayaad ku wada mehersan kartaa afar dumara oo maxaad odhanaysaa marka afar dumara ayaad ah hadal qura ku wada mehersan kartaa mar qura oo maxaad odhan afar dumara markaad mehersanayso waxaad odhanaysaa hadii lagu yidhaahdo heblaaye iyo heblaaye heblaaye heblaaye heblaaye afartaba aabbayaashood baa ii wakiishay afartaba waxaan adiga kuugu meheriyey waa lagu yidhi boqol graam oo dahaba ah. mid kasta boqol graam markaasu maad adna tii afartaba boqolka graam baan ku aqbalay eg heblaayaan hor guursaday maadan odhan heblaayo horta ii meheri maada haddana tan ii meheri maada haddana tan mar qurun baad afartiiba aqbashay afartiiba lagu meheriyey eeg mar qura miciyadu waa sidaas oo kale wa baciidun waa ta'wiil baciida ka ta'wiili amsig ereyga amsig oo xadiidkii awlidiisaba weeyaan bibtadi ay ku awileen filmaciyati xilliga maciya ay jirto maciyadu markay jirto maciyada maxaa looga jeedaa waa markuu mar qura wada mehersaday wa sitiina miskiinan aayaddii sitiina miskiinan awilideedaba weeyi ay ku awileen bisitiina muddan lixdan mud ilaahay baa subxaanahu wa tacaala markii laynala hadlayay baa layna yidhi fa icaamu sitiina miskiinan fa icaamu sitiina miskiinan lixdan miskiin waa in la quudiyo faicaamu sitiina miskiina lixdan miskiin sow lixdan miskiin ha la quudiyo laynama odhanin lixdankii miskiin ee la quudinayey ayay xanafiyadu ku awileen sitiina muddan war waa lixdan mud bay lixdan miskiin maa lixdan mud unbaa muhiimada muhiimaddu lixdanka miskiin maaha bay yidhaahdeen muhiimaddu waa lixdanka mud kolka waxay leeyihiin xanafiyadu eeg hadda sow lixdan miskiin quudi laguma odhan miskiin kaste maxaa la siinayaa bay yidhaahdeen miskiin kaste maxaa la siinayaa hal mud baa la siinayaa sawmaa miskiinkiiba mud baa la siinaya so mudkuna waa intaa dee dhuubkaa mud raashinaa la siinayaa miskiin kaste sawmaa waxay yidhaahdeen hadaba kol haddii lixdan miskiin la quudiyo mid kasta mud la siiyey raashinkaad bixisay waa imisa raashinkaad bixisay waa imisa lixdan mud saw maaha miskiinkan la magacaabay maahee muhimaddu waa lexejeclada waa inta kaa go lixdanka mud baa loo jeedaabay xanafiyadu yidhahdeen lixdanka mud kolka lixdan mud bixi unbaa lagu leeyaho miskiin quraba wada si haddaa doonto haddaad lixdan mud bixiso ood xataa miskiin qura wada siiso waa kuu sax culimaduna waxay idhaahdeen war lixdanka mud way sheegeen lixdan miskiin quudi marka lagu mid kasta mud aad siinayso intaad bixinaysa inuu lixdan mud yahay waa la garanaya ka la siinayana ilaahay baaba magacaabay oo lixdan miskiin ku yidhi xikmad baa ku jirta masaakiin badan in wax loo qayb qaybiyo xikmaddaa ku jirta masaakiin badan in wax loo qaybqaybiyo oo waxay ku jirtaa kana uu farxaya kana uu farxaya kana uu ducaynaya dee inuu nin quri kuu duceeyo iyo in lixdan miskiin ay kuu duceeyaan iyomaa u dhow in lagu aqbalo ducada in lagu aqbalo hal miskiin iyo lixdan miskiin oo ku duceeya balka waran yaa u dhow ducada in lagu aqbalo lixdanka ayaa u dhow kolkaa miski sitiina miskiinanta ilaahay xikmadda uu u magacaabay dee xataa waa ducada ku jirta weeyaane faraha badan weeye wa sitiina miskiinan sitiina miskiinan awilidooda oo kaleba weeye bisitiina muddan ay ku awileen waa baciidoo laga dhegaysan maayo lixdan mud hal miskiin siibay kuleeyihin lixdan mud lagama dhegaysanayo waayo dee ducaduba waxay ku jirtaa lixdankaa miskiina ilaahay magacaabay walaa siyaama liman lam yubayit xadiidkaa laa siyaama wax soomihi uma jiro liman qofka lam yubayit aan habeenkii soo niyoonin habeenkii soo bariinin haddaadan habeenkii niyoonin oodan soonka soo xidhanin soon kuu jiri maayo xadiidkii ahaa waxay xanafiyadu ku awileen bilqadaa'i qalaha iyo nadri nadarkay ku awileen qalaha iyo nadarka nooga dhiga bay yidhahdeen waa arrin fog weeyaan waayo iyagu waxay ku leeyihin ramadaanta markaad salaada subax tukato ee cadceedu soo baxday iska xidha haddaad doonto soonka iska niyo barqinkii iska niyo bay kuleeyihiin soonka oo axaadiistii ma garanaysaa soonka sunnaha ka warramaysay ama soonka sunnaha ka warbixinaysay ayay ka dhigeen xanafiyadu in soonka mutlaqu u yahay xadiidkan laa siyaama liman lam yubayit odhanayana laa siyaama wax soonihi uma jiro liman qofka lam yubayit aan aan habeenkii soo niyoonin bilqadaa bay ku awileen qalaha iyo wanadri nadarkay ku awileen qale iyo nadar nooga dhiga bay yidhaahdeen wadakaatuljaniini uurjiifka gawriciisu dakaatu ummihi hooyadii gawriceega un weeyi ama dakaatuljaniini weeyi uurjiifka gawrac u yahay dakaatu ummihi hooyadii gawriceegu kaana waxay ku awileen xadiidka ana bitashbiihi tashbiih bay ku awileen xadiidka khabar ibnu xibaan iyo kayrkii tashbiih bay ku awileen oo eg shaafici midi dheera soomaalidu sooma tidha shaafici midi dheera maad maqasheen hadalkaa alla shaafici midi dheera bay soomaalidu yidhahdeen midida shaafici dheer waxay ku keeneen waxaa la yidhi hal riman baad gowracday ama sac riman ama lax riman baad gowracday ilagu rimanaayo ilmi yaree caloosha dhex yaalay oo meydaad ugu tagtay imaamu shaafici wuxuu yidhi waa meydaha tuurin hays odhanine war waa xalaal waa waslad yaroo neefka ka tirsan buu waslad yaroo neefka ka tirsan weeye neefkaha yaree kudhe isagoo dhex jiefo oo noole u tagtay iska cunbu buu ku yidhi maasha allah waslad yaroo neefka ka tirsan ka dhigo hooseed imaamu shaafici u gowracday baa la yidhi wuxuu yidhi hooyadii gawricii la gowracay unbaa isagana gawracu ah buu yidhi gawricii hooyadii unbaa isna gawracu ah markaasay soomaalidu yidhahdeen shaafici midi dheer mididii hooyada uu ku gowracay ayaa xataa ilmihii caloosha joogay ina gaadhay miya xadiidkan uu macnaynaya xadiid ibnu xibaan weeye dakaatuljanini dakaatu ummihi waa hadal istaba marsanoo waa dakaatu ummihi ilmaha yaree janiinka ah hooyadii gowraca la gowracayaa waa dakaatuljaniini isaga gowriciisii wey isaga gowrac buu u yahay haddaba xanafiyadu waxay ku awileen eeg waa tashbiih bay ku awileeno waxay idhaahdeen zakaatuljaniini ilmaha yaree uurjiifka ah gawriciisu waa zakaatu umi ka zakaati umi sida hooyadii loo gowraco kale ha loo gowraco si hooyada caadi looma gowraco ilmaha yaree caloosha ku jira haddii isagoo dhintay loo tago waa baktiyo tuura bay yidhahdeen xanafiyadu haddii isagoo nool loo tagana gowraca bay yidhahdeen sidii hooyadii loo gowracayay kolka imaamu shaaficiba wuxuu qabaa hadii nolol loogu tago in la gowracayo haddii geeri loogu tago unbaa unbaa laga hadlayaaye bitashbiihi bay ku awileen intaasoo dhaniba waxa weeye waa ta'wiil baciid ah oo dee daliil daliil eh, maxaanku idhaahdaa dhow oo lagu awilayaa una meesha oolin halkaa ayuu casharkeenni inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam